alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira baabka saddex-iyo toddobaatan adducaa idaa aftara cinda ahli beyt baabka saddex-iyo toddobaatanaad ducada lagu ducaysanayo marka uu ruuxu afuro oo cinda ahli beyt qole guri u saaxiiba agtooda uu ku afuro bimacnaa cid baa afurisay isagoo sooman ducada uu ku ducaysanayo ayuu tilmaamaya xadiidka boqol iyo afar iyo siddeetan afdala cindakum alsaa'imuuna wa akala tacaamakum alabraar wa sallat calaykum almalaa'ika ruuxu isagoo sooman haddii cidi afuriso wuxuu odhanayaa afdara cindakum asaa'imuun ha ku afuraan agtiinna kuwa soomani wa akala tacaamakum alabraar ha cunaan cuntadiinna kuwa abraartee wan wanaagsani wasallat calaykum almalaa'ika ha idinku sallido korkiinna malaa'igtu ha idinku salliyaan bimacnaa ha idin duceeyaan malaa'igtu oo ducada malaa'igtuna ha idinku dhacdo marka waxaa ku sugan saddex duco ou saddexdaba ugu ducaynaayo waa midda koowaad ee dadka wanaagsan ee sooman in ay ku afuraan agtooda taas inay ugu duceeyaan mar labaadka dadka abraartee wan wanaagsan inay cuntadooda cunaan mar saddexaadka inay malaa'igtu u ducayso marka malaa'igtu inay u ducaysana waxaa loo rajaynayaa dee in ducadaa loo aqbalo xadiiska waxaa soo wariyay imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maajah waana min xadiisi anas ibni malik xaafid ibnu xajar waa saxiixinayaa sanadkiisa nawowina waa saxiixinayaa albaanina waa saxiixinayaa marka afuristay ku saabsan tahay ee kuma saabsana haddii casuumadoo kale markaa isagaan soomanayn la casuumo xadiidkani markaa kuma saabsanaa wuxuu ku saabsan yahay iftaar ayuu ku saabsan yahay marka tacmiimka lagu camimaayo wakhtiyada aynay afraad ahayn loogu ducaynayaa mid sunnadii halkan ay ku soo aroortay ma aha duco kale inuugu duceeyo ayaa u munaasiba kolleyba duca waa mudan yihiin ciddii marka wax siisaa oo cumuumaadku de waxay sheegaysaa adilada caamkii waxay sheegaysaa ciddii wanaag kuu gasha inaad ugu ducayso sidaynu dib ka arki doono waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah baabka afar iyo toddobaatan ducaau saa'imi idaa xadara aطacaamu walam yaftir ruuxa soomani ducada uu ku ducaynaayo ida xadara aacaama ama idaa xadara aطacaamu haddii cuntadu ay timaaddo walam yuftir aanu afurin ducada uu ku ducaynaayo bimacnaa casuumadoo kalea loogu yeedhay markaasuu yimi waana sooman yahay inuu u duceeyo ayaa markaa eh, fiican marka ducada caynkaasoo kale ku saabsanta xadiiska boqol iyo shan iyo siddeetan idaa duciya axadukum haddii midkii loo yeedhaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam oo cunto loogu yeedho falyujib ha ajiibo yacni cunto ama casuumad baa loogu yeedhay ha aqbalo oo ha raaco fa in kaana saa'iman falyusalli hadduu yahay mid sooman ha duceeyo falyusalli waxaa loo jeedaa ha duceeyaa loo jeedaa wa in kaana muftiran hadduu yahay mid afuran oo aan soomanayn falyatcam cuntada ha cuno xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra wa macnaa falyusalli falyusalli macnaheedu waxay tahay ay falyadcu ha duceeyo oo salaadda luqa ahaan waxaa la yidhaha ducada wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum ay ina ducaaaka sakanun lahum marka fal waxaa looga jeedaa ha duceeyo saasayna culammada badankooda ku fasireen waana macnaha daahirka qowl waa jiraa culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa salaad sunna ah ha tukado si barakada marka salaadda ay barako uga helaan oo gurigii marka uu tago oo uu ajiibo yani meeshii ayuu wuxuu ku tukanayaa yani laba ragcadoodoo sunno ah si ay baraka uga helaan lakiin wejiga waa laga qawisan yahi wejiga qawiga waxay tahay in looga jeedo ducaa looga jeedo inuu u ducaynaayo ee salaatu sharciya aan laga tilmaamin salaaddii sharciga ahayd in looga jeedo salaatu lugawiya ducadii in laga tilmaamayo marka mar layba inuu ajiibayo oo raacayo haddaan dee la cafinoo layska dayn ayuu xadiidku sheegaya ee isagoo sooman uu yidhahdo waa soomanoo idin raaci maayo xadiiska waa khilaafsan tahay way ijaabadii lama iman ma ajiibin waxaana ka mid ahayd xuquuqda dadka muslimka isku leeyihiin idaa dacaaka faajibhu hadduu kuu yeedho ajiib yani raac oo yeel marka isagoo sooman buu yeelayaa raacayaa iyo isagoo afuran mid walba haddii laakiin markuu dee ictidaaro uu markaa waxaweye loo ogolaado la yidhaahdo iska joog lagu yidhaahdo oo iyagu ay marka cafiyaan ciddii marka casuumadda lahayd taas marka waxa laa xaraja fi dalik laakiin sida fiicani calaa kulli xaal marka hore waa inuu raaco marka uu raaco hadduu marka afuran yahay ha cuno cudurdaar u diidaya cunitaanka haddaanu jirin masalanoo kale dee waxaa dhici karta waqtiyada qaarkood in cudurdaar u diidaayo cuntada meesha taallaa ay tahay midaan isaga eh, caafimaadkiisa anfacayn ya marka haddii waxa weye cudurdaar u diidaya aanu jirin ha cuno hadduu sooman yahay eh, waxa u furan soonku hadduu sunno yahay inuu u jabiyaa eh, dhibi kuma sugnaa khaas ahaan haddii marka waxa weeye cuqdadoo kale markaa ama wax la mida uu qaadayo waayo asaa'imu almutatawicu amiiru nafsi xadiis waxaa ku soo aroortay ruuxa sooman ee sunnanimo u soomani isagaa naftiisa amiir u ah naftiisa isagaa xukuma hadduu doonana soonkiisuu ku baaqi noqonaya hadduu doonana waa afuraya laakiin sida uu xadiisku sheegayo waxaa ku filan ducada hadduu sooman yahay soon farala marnaba markaa uma afurayo taas waa ku dembaabaya soomku hadduu faral yahay adaa'an aw uma afurayo noocu doonaba ha noqdee ama markaa mid eh, adaa'ah ha noqdo ama mid qadaaya ha noqdee hadda hadduu yahay dee waxa weeye waa iska sii caddahay qadaaga laftiisa waa saas si leeg uma afurayo mar hadduu markaa faral yahay wakadaa hadduu kafaara ama markaa yahay ama uu nadar yahay waa faralkii soo gelisay marka wuu ducaynayaa duca ay markaa ay qaadanayaan halkuu markaa casuumaddii wax ka cuni lahaa taasna waxay ku tusinaysaa sida dadka muslimiinta shucuurtooda ay loo dhowrayo xuquuqda ay isku leeyihiin ay isu xaqdhowrayaan isagoo ruuxu sooman inuu qofkii kala raacayo inuu waxaweye halku cuntadii wax ka cuni lahaa inuu u ducaynaayo ducadaasi dee waa raalli gelinaysa ina anfacdaa laga yaaba marka waxaweye naftoodii inaan waxba isu gelin eh, ayaa markaa lagu dadaalaya baabka shan iyo toddobaatanaad maa yaquulu asaa'imu ida saabbahu axad wuxuu odhanaayo qofka soomani haddii qof caayo qofkii soomanaabaa cidi cayday ama aflagaaday soo dhaleecaysay muxuu yeelaya xadiiska boqol iyo lix iyo siddeetan wuxuu odhanayaa ruuxaa soomani marka la caayo innii saa'imun innii saa'im anigu waa soomanahay anigu waa soomanahay taana waxaa ku soo arooray xadiis baa ku soo arooray ee saxiixaynka ku sugan uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soonku waa gaashaan asiyaamu junna yani gaashaan oo kale u ka dhigan yahy se gaashaanka waranka laysaga dhigo ayaa soonkana dembiga uu gaashaan oo kale ka yahay oo ka dhowraya falaa yarfus walaa yajhal yacnii ruuxa haddii markaa waxa weeye uu sooman yahay aflagaadda iyo cayayaanu la iman wax markaa waxa weeye aqoon darro ah bimacnaa tacaddi ah oo xadgudub ah oo cid ku xadgudbaayo ama dadka marka waxa weeye jahliga iyo aqoon darrada u saaxiibkii waxay ku kacaan oo kale inuu ku kaco ha iska jiro wain imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul inii saa'im hadduu shakhsi marka doono inuu la dagaalamo ama uu la caytamo ama uu caayo ama marka waxa weyaan yani ficil dagaal oo kale keensanaya uu kula kaco ha ku yidhahdo anigu waa soomanahay anigu waa soomanahay laba goorse ah ha culamada qaar baa waxay yidhaahdeen ma afku ka odhanayaa mise waxa weeye naftiisu iska odhanaya bacdi baa waxay yidhaahdeen naftiisu iska odhanayaa waayo sunnahan inuu sheegaa dee waxa weeye waa laga fiican yahay marka naftiisa waa inuu ka yidhahdaa laakiin qowlkaa waxaa ka qawisan qowlka odhanaya afku ka odhanaya waayo sida macruufkee la yaqaan odhaahda la odhanayo marka la itlaaqo aan lagu qaydin fii nafsihi aan lagu qaydin waxay ku dhacdaa hadalka soo baxayee la yidhaahday afka laga yidhahdo waxaa jira markaysa waxa qowl muqayad yani waxa weye mid waa qaydan yahay midna waa itlaaqan yahay bimacnaa hadal haddii la itlaaqo falyaqul fii nafsihi lama raacin marka waxaa marka qawi uu ku yahay caynkaasoo kale waxaa ku yimaadaa in hadalka caadigae soo baxaya inuu noocaas yahay waxaana looga jeedaa qofkan in lagu markaa dabaalo oo sharkiisa uu joojiyo oo is idhaahdo ninkan markaa ilaahay u sooman dee ha dhibin abhinoo kaley ka dhiganta lagu abhinayo marka haddii looga jeedi lahaa naftiisa ha ka yidhahda qaydkaa la raacin lahaa oo fii nafsihi baa la odhan lahaa marba haddaan la odhan in lagu xambaaraa naftiisuu iska odhanayaa waxay noqonaysaa khilaaf adaahir sida xadiiska ka muuqatay si khilaafsan ayay noqonaysa marka sawaabku waxay tahay waa inuu si marka la maqlayo u odhanayo waxay ka dhigantahay tahay markaa abhin oo kale qaatalahuna loogama jeedo ficlan ba hadduu dagaalkii ku bilaabay waxaa looga jeedaa yani hadduu u xaamxaamto isu diyaariyey inuu la dagaalamo oo kale taasaa markaa looga jeeda taas ayaa looga jeeda marka abhin oo kale ka dhigantay haddii ay dhacdo ficlan inuu ku joogi waayo uu la dagaalamo gacmaha inuu laabtaa laazimkuma aha miduu markaa ku khasban yahay maaha ee wuxuu samaynayaa sida hororka la ysaga daafaco ayuu u daafacayaa alashal falashal waxba waxay ka yar yihiin ayuu ku daafacaya intuu is yidhahdo waa ku tegayaa uga badin maayo marka waxa weye uu ka jeesto na waxa weeye ma sii dabageliyo lama sii raacayo masalanoo kale waxa weeye waxbuu ku dhuftay dabeed marka waxa weye ma sii wadin hawshii ya ama waa dhacay ama waa cararay yani kuma sii wadayo dariiqada markaa horarka laysaga daafacaa waa addafcu bilashali falashal in lagu daafaco waxba waxay ka yar yihiin shay yar oo u munaasiba lagu daafacayaa yani waxa weeye qof hadduu ku tegayo hanjabaadda hadduu ku tegayo loo dhaafi maayo qof muslima mar hadduu yahay hadduu hanjabaadda ku tegayo hadduu hubka in loola baxo uu ku tegayo loo dhaafi maayo haddii bajinta uu ku tegayo loo dhaafi maayo haddii wax yar in lagu dhufto dhengad iyo wax lamida uu ku tegayo looga badin maayo ya haddii inta aanu ku tegayn waa looga sii badinaya laakiin marka ugu horraysaba halka ugu culus in looga bilaabo taasi waxa weye noqonaysaa halad ya oo waxa weeye falyuqaatilu xadiiskii ku soo arooray xadiiskii horarka sheegayey ninkii nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee ku yidhi yaa rasuul allah waxaad ka waranta haduu nin xoolahayga igu yimaado qaala falaa tucطihi maalak xoolahagaas siinin baa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam qaala ara'ayta in qaatalanii qaala faqaatilhu markuu ninku ku yidhi ka warran hadduu ila dagaalamo qaala faqaatilhu la dagaalam waa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qaala ara'ayta in qatalanii qaala fa anta shahiid qaala ara'ayta in qataltuhu qaala huwa fi nnaar haddaan markaa dilo ka warran yacni naarta ku jira yani waxaa loo jeedaa haddaad sidaa u raacdo tartiibtaas ya yani markaas ku dambaabi maysid ku dambaabi maysid yani marka waa arrinka la idmay xadiiskuna muxuu sheegaya faqaatilhu waa mufaacalo mufaacaladu waa maxay waa ficilku intuu labada geesood ka dhacayo ayaa la yidhahdaa faqtulhu lama odhanayo faqaatilhu baa la yidhi cibaaradan farqaa udhexeeya waayo faqtulhu marka lahaa waa dil weeyi ya laakiin faqaatilu markale la dagaalan la dagaalan maxaa weeye inta uu dagaalka wado adna waad la wadaysaa laakiin markuu dagaalkii gabo ha ku gabo inuu dhaawacmay ama inuu cararay ama inuu dagaalkii hidin waayey ama inuu joojiyo isdhiibay yani waxa weye uu gacmaha taagay kullu daalik faqaatiluhu ma soo gudagelayso waayo mufaacalo weeyo labada geesoodba waa inuu ka dhacayaa mar haddii geestiisii uu ka gabay dagaalkii siduu doonaba ha ku gabo dagaalkiisii ha istaago marka uu istaago lama sii wadayo idanka intaad u haysatay way dhammaatay inaad sii eryato iyo inaad sii garaacdo mid kuu bannaan midnaba maaha waayahay marka taasna sidaas yada abuu markaas samaynaya ma addafcu bilashali falashal wy xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waana min xadiisi abi hurayra baabka lixiyo toddobaatanaad adducaau cinda ru'yati baakurati athamar ducada lagu ducaynayo marka la arko timirta intii ugu horraysay ee soo baxday yacani haddii beer oo kale la beerto oo midhihii ugu horreeyey ay soo baxaan baakuurada waxa lahaha midhaha ugu horreeye soo baxee ya midhaha ugu horreeyey markay soo baxaan baa ducadan lagu ducaynaya shayga baakuuradiisu waa awalkiis xadiiska boqol iyo toddobiyo siddeetan allaahuma baarik lanaa fii thamarina nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam allaahumma ilaahay ou baarik lanaa noo barakee fii thamarina midhahayaga noo barakee waa midhaha awalkeedee bilaabmee markaa soo baxay ayuu nebigu ku ducaynaya calayhi asalaatu wassalaam wa baarik lanaa fii madiinatina ilaahayu noo barakee magaaladayada yacani magaaladeeda ilahu noo barakee waa meeshii ay ka baxday midhuhu ka baxeen madiine ayuu ku duciyey inuu ilaahay barakeeyo wa baarik lanaa fii saacina ilaahu inoo barakee saac ayaga saacu waa beeg wax lagu miisan jiray ama lagu galaamayn jiray saacu wuxuu qaadayey laba kiilo iyo agagaarkeeda naxwa daalik ayuu qaadayey marka sida galaanka oo kale weeye oo laakiin galaankii ka weyn galaankii ka weyn oo laba kiilo yani markaa taqriiban ama laba kiilo iyo dheeraad yani qaadaya culamada qaar waxay ku qadaraan laba kiilo iyo afar boqoloo garaam qaar ka sii badiyaan waa jiraan wa baarik lanaa fii muddina ilaahay noo barakee mudkayaga mudkuna waxa weeye waa dheglaydoo kaluu ka roon yahay oo saacaasaa wuxuu u qaybsamayaa afar mud wuxuu qaadayaa afar dheglay oo waaweyn dheglaydeenna waa ka yaro badan yahy marka mudku kaasuu noqonaya marka beegagga aan wax ku beeganno hadday saaca tahay iyo hadday mudka tahayna ilaahu noo barakee xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiii abi hurayra min xadiisi abi hurayra mudka waxay yidhahdaan culamada qaarkood taqdiirkiisu wuxuu noqonayaa ninbaa gacmihiisu dhexdhexaad yihiin baabacooyinkiisu ay dhexdhexaad yihiin baa labada baabaco sidaa isu barbardhigaya isku qabanaya markuu sidaa isu barbardhigo baa marka waxa waxaw raashinkii lagu shubaya qadarka labadaa baabaca ay qaadaane isbarbar saa isu saaran inta ay qaadayaan ee muggoodu yahay ayaa waxaa la yidhahdaa mudd inta afarteeduna waxay noqonaysaa saac ayay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa xaaladdanna in la ducaysanayo oo midhihii in ilaahay barakeeyo lagu ducaynaayo marka kumana joogin ashyaa kalena nebiga waa ku duceeyey hadday tahay marka waxa beegaga wax lagu beeganayo iyo hadday tahay madiina lafteedaba ducada in la farabadsado ducada lagu dadaalo aad bay u fiican tahay adiga arkaya baabkii kastaba waxaad arkaysaa haaliban ducooyin baa laynagu sheegaya ducooyinku waa xidhiidh dee ilaahay addoon ka dhexeeya ilahayna waa jecelya in la baryo waana amray in isaga la baryo ilaahay amray wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxu hi aniga ibarya waa idinka aqbalaya hadda ay baridaan xadiiskani wuxuu sheegayey man lam yas'al ilaaha yaqdab calayh kaan ilaahay baryin ilaahay waa u cadhoodaa ilahay ducadu raalli ku noqonaya u jecel yahay waayo waa cibaada caiima waa cibaado weyn in ilaahay la barya marka xaaladdaana waa ku ducaynaya barakadana ilaahay baa haya yani cid kale barakadii ma hayso shaksi baraka bixin maayo yani hebelow barakeena lama odhan karo ka barakada bixiya albaraka min allah ka wax barakeeya waa allah saas aawadeed shakhsi looma bixiyo mubaarik ra'da lama hoos dhigo laakiin mubaarak baa la odhan karaa mubaarak waa maxay waa la barakeeyey laakiin mubaarik waxay noqonaysaa haddaad ra'da hoos dhigto isagaa wax barakaynaya ta barakadana ilahay umbaa bixiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu ra'du waa kordhiganta baabka toddobiyo toddobaatanaad ducaau alcutaas hindhisada ducadeeda alcudaas waa hindhisada markuu ruuxu hindhiso muxuu odhanayaa xadiidka boqol iyo siddeed iyo siddeetan idaa catasa axadukum falyaqul alxamdu lilaah idaa catasa axadukum hadduu midkiin hindhiso falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilaah mahadi ilaahay bay u sugnaatay xamdi oo dhan ama mahadnaq oo dhan rabbi baa la khaas ah rabbi baa mutaystay walyaqul ha yidhaahdo lahu isaga ha u yidhaahdo akhuuhu walaalkii aw saaxibuhu ama saaxiibkii ha u yidhaahdo yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariisto markuu ruuxu hindhisay ilaahayna u mahadnaqay ayaa kii kale la joogay ee muslimka ahaabaa ugu ducaynaya raxmad buu ugu ducaynaya oo odhanaya yarxamuka allaah goortuu ugu ducaynayaana waa markuu ilaahay u mahadnaqo haddaanu ilaahay u mahadnaqin yani raxmadda loogu ducayn maayo wakhtiga loogu ducaynaya waa markuu ilaahay u mahadnaqo fa faida qaala lahu yarxamuka allah markuu ku yidhaahdo yarxamuka allah ku yidhaahdana falyaqul ha yidhaahdo yahdiikum allah isagii ba haddana u jawaabaya shakhsigan kale markuu ku yidhahdo yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariisto siiqaduna waxa weeye waa khabar looga jeedo ducaa siiqadu waa khabar oo in lagu warramayo ay u eg tahay ilaahay baa kuu naxariisanaya laakiin alarjax waa in duca looga jeedo sida fiicani waa in duca looga jeedo ilaahay ha kuu naxariisto macnuhu dhacayo markuu sidaa yidhaahdo faida qaala lahu markuu shakhsigaa kale ku yidhahdo yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariisto falyaqul ha yidhaahdo haddana kii hindhisay ha ugu jawaab celiyo yahdiikum allaahu ilaahay haydin hanuuniyo wayuslixu baalakum arrinkiinna xaalkiinna iyo sha'nigiinnana ilaahay hagaajiyo xaaladiinna ilaahay hagaajiyo baalka waxaa looga jeeda xaalka alxaalu washa'nu arrinkiinna iyo markaa xaaladiinna ilaahay ha hagaajiyo siiqadu waxay u eg tahay iyaduna khabar oo inay markaa tahay ilaahay baa idin hanuuninaya ilaahay baa idin hagaajinayo arrinkiinna hagaajinaya laakiin waxaa looga jeedaa waa khabaru yuraadu bihi ducaa siiqadu waa khabar laakiin muraadka looga jeeda waa duco duca looga jeeda xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari waana min xadiisi abi hurayra oo abu hurayra ayaa laga warinaya waxaa laga qaadanayaa in marka la hindhiso alxamdu lilah la odhanaya xadiis kale waxaa ku soo arooray marka la hindhiso in la yidhaahdo alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay baa mahadle xaal walba tirmidi baa soo wariyay can abi ayuub waana haabit culamada qaar waa taxsiininayaan xadiis kale waxaa ku soo arooray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka siiqooyinkaa tuu rabbi ugu mahadnaqaaba waa ku sugnaanaysa waa ku asaxaysa xaaladaha qaarkood wuxuu odhanayaa alxamdu lilah keli ah xaaladaha qaarkood wuxuu odhanayaa alxamdu lilaahi calaa kulli xaal markuu hindhiso ayuu odhanaya mararka qaarkoodna wuxuu odhanaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yani saddexda mid walba yani marba xaal buu isticmaalayaa mid ahaan ayuu isticmaalaya marka uu sidaa ilaahay ugu mahad noqo kii kale wuxuu ugu ducaynayaa raxmad oo yarxamuka allah buu odhanaya yarxamuka allah ayuu odhanaya ugu ducaynaya markuu sidaa ugu duceeyo ayuu isaguna u ducaynayaa ducadii uu duco kaga jawaabaya ila ixsaan buu u sameeyey waa inuu ixsaankii iyo samafalkii uu sameeyo ah inuu u duceeyo raxmad ugu duceeyey waa inuu ka jawaab celiyaa oo isaguna wanaaggii wanaag kaga abaalmariyaa markaasu wuxuu ugu ducaynayaa hidaayo iyo islaax yahdiikum allah ilaahay ha idin hanuuniyo wa yuslixu baalakum arrinkiinnana ilaahay ha hagaajiyo ha islaaxiyo marka hidaayadana mar walba waa loo baahan yahay waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo ruuxani hadduu yahay ruux xanuunsan maxaa hidaayada loogu ducaynayaa waxaa la odhanayaa mar walba qofku waa u baahan yahay hidaayada yacnii wakhti kasta iyo maalin kasta iyo saacad kasta iyo daqiiqad kasta hidaayu u baahan yahay iyo hanuunin masale kastoo sharciga hidaayay u baahan tahay sida saxdaa in lagu hanuuniyo ya xilli kastana waxaad u baahan tahay hanuunin ilaahay ku hanuuniyo haddamaarata oo hidaayadii waa ziyaadaa waa korodhaa hidaayadu waa korodhaa masaa'isha sharciga ah masale kastaa in sida saxda ah lagu garansiiyo lagugu hanuuniyo oo haddana lagugu hanuuniyo oo lagu waafajiyo camalkeeda ayaad u baahan tahay hidaayadii inay joogto noqoto aad u baahan tahay marka hidaayadii waa korodhaa waa ziyaadaa hmm. waaladiina ihtadaw zaadahum huda kuwii hanuunay hanuunka iska doondoonay ilaahay hanuun buu u ziyaadiyey hanuun buu u kordhiyey marka hanuunka waa kordhaa daa'imitaanna waa u baahan tahay oo yacni xilliga soo socda in lagu hanuuniyo hidaayada aad ku daa'imto oo aad mar walba ku sugnaato hidaayo ilaa aad ku dhimanayso waad u baahanta saas aawoodee ducadeenna ugu badanba waa hidaayada aynu ku ducaysano faatixadii way ku sugantay badee ihdina asiraata almustaqiim ilaahu nagu hanuuni waddada toosan nagu hanuuni tubta toosan ilaahu nagu hanuuni ragcad kastoo aynu tukanno faral iyo sunnaba waxaynu ku ducaysanaynaa ihdina asiraata almustaqiim hadda maarata markaa saas aawadeed hidaayadii saasaa loogu baahan yahay in marka waxaa la farabadiyo ducada lagu ducaysanayo waxaan yaro tilmaamaya halkaas dadka qaarkood lafdiga way yaro laxniyaan yarxamaka allah bay yidhaahdaan miimkay kordhigaan waana khalad waa in miimka la godaa yarxamuka allah waayo ficilka wax nasbiyo kordhigaa ma gelin marka yarxamaka allah ha odhanaya yarxamuka allah waa inaad tidhaahdaa oo miimka aad goddaa waxaa la mida yahdiikum allah wayuslixu baalakum dadka qaarkood xa'da waa reebaan yahdiikum allah wayuslix baalakum wayuslix marka taasna waa in xa'da la godaa ruuxi hadduu hindhiso laakiin ilaahay aanu u mahadnaqin maxaa la yeelayaa culamada qaar waxay yidhahdeen waa la xasuusinayaa inuu mahadnaqo bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu aleyh wasalam agtiisa inta lagu hindhisay xadiis bay soo arooriyeen ayaa nebigu ka aamusay nebiga agtiisa inta lagu hindhisoo ruuxi aanu ilaahay u mahadnaqin wuu ka aamusay nebigu umana ducayn mana odhan ilaahay u mahadnaq mid kaloo agtiisa ku hindhisayna markuu ilaahay u mahadnaqay waa u duceeyey marka xaalka caynkaasa waxay culammada qaar ka qaateen maadaama nebigu aanu markaa odhan yani ixmad illaah ilaahay u mahadnaq xaaladdaa inaan waxba loogu odhanayn tacziiran lahu tacziir ay ka dhigan tahay iyo edbinoo kale ay ka dhigan tahay ya isagay ahayd inuu ku dadaalo markii la weydiiyo layidhi kanna waa hindhisoo waad u ducaysay kanna waa hindhisoo umaad ducayn wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam sida laga soo wariyey kan ilaahay buu u mahadnaqay kanna ilaahay uma mahadnaqin imise goor buu sidaa ugu ducaynayaa nabiga waxaa ka soo aroortay calayhi asalaatu wasalaam marka koowaad iyo marka labaad inuu ugu duceeyey dadka qaarkood baa laga yaabaa hindhisadii inay badan tahay oo yani marar badan uu hindhiso majlis keliya ah. meel keliya isagoo jooga hindhisooyin badan inuu hindhisaa laga yaabaa marka koowaad iyo marka labaad baa loogu ducaynaya marka koowaad iyo marka labaad baa loogu ducaynaya laakiin mar saddexaad hadduu hindhiso waxaa markaa dhacday nebigu inaan ugu ducayn nabigu inaan ugu ducayn baa dhacday waliba riwaayo labada sheegaysa lafteedu inaka maskuum inay jirtaan filayaan marka nabigu wuxuu ku yidhi markuu u duceeyey markii hore hindhisadii markay soo noqnoqotay wuxuu ihi inaka maskuum yani waad e, xanuunsanaysaa bimacana waa hargabsan tahay saasoo kale macnuhu dhacay marka waxaa laga qaadanayaa hadday farabadato mararka dambe inaan loogu ducaynayn bacdu lfuqahaa baa waxay yidhaahdeen shifaaha loogu duceeyo xaaladdaas ilahay caafimaad siiyo laakiin xadiiska kuma soo aroorin waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau uhi innaka maskuum waxaana laga hadlayaa sunno waxabaa laga hadlayaa ee wax ruuxu marna khiyaarkiisa ku samaynaayo marna uu kaga tegaayo aan markaa waxa weeye labada dacal ay siman yihiin baabka kuma saabsana sababta uu ruuxani alxamdu lilaahi u odhanayaa waa maxay markuu hindhiso waxay yidhahdeen culammadu maskaxda ayaa bukhuur bay soo saaraysaa oo waxay yidhahdeen dhisadu waxa weeye waa nooc difaacah marka yani waxa weye nooc markaa bukhuura ayaa maskaxda xaggeeda isku xidhaya ama soo gelaya ama markaa dabeedna waxawe way isku daafacaysaa dabeed waxa weeye marka infitaax baa markaa imanaya nashaad iyo firinfircooni ruuxu ka qaadaya saas aawadeed buu ilaahay u mahadnaqayaa ilaahay ayuu u mahadnaqayaa xadiisna wuxuu sheegayey alcutaasu min allaah waaltasaa'ubu min ashaytaan hindhisadu xagga ilaahay bay ka ahaatay oo bimacnaa waa gallad ilaahay iyo nicmayn ilaahay waatasaa'ubu min ashaytaan hamaansiguna shaytaan xaggii buu ka ahaaday waxay yidhaahdeen culammadu midna firin fircooni baa ka dhalanaysa oo waa hindhisada midna waxaa ka dhalanaya caajis qofku markuu eh, hamaansanayo dee waxa weeye sidii wax caajiso oo luloonayo kale weeye taasina waxay markaa la jaal tahay shaytaanku siduu jecel yahay bay waafaqsan tahay in qofkii aanu firifircoonaan oo wax wanaagsan qabsan ee waxa weeye halkuu wanaag ka qabsan lahaa dee iska dhaco ama markaa waxa weeye uu ka wahsado wax kasta baabka toddobiyo lixdan maa yuqaalu lilkaafiri ida catasa faxamid allah maa yuqaalu ka lagu odhanaayo lilkaafiri gaalka lagu odhanayo idaa catasa markuu hindhiso oo faxamid allaha ilaahay uu mahadiyo waxaa lagu odhanayo xadiiska boqol iyo sagaaliyo siddeetan xadiisku wuxuu sheegaya niman yuhuuda ayaa nebiga u iman jiray calayhi asalaatu wasalaamu agtiisa intay yimaadaan bay hindhise iska doondooni jireen inay hindhisaan dabeedna markaasay odhan jireen alxamdu lilaah maxay rabaan nebigu inuu ugu duceeyo yarxamuka allah ilaaha idin naxariisto duca nebi bay raadinayaan waa cajaa'ib bal nebigii may rumayn oo may raacin oo waa beeniyeen oo waa ka gaaloobeen haddana waxay isleeyihin haydin duceeyo soo layaab male ducadiisii bay raadinayaan way garanayaan inuu nebi yahay aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum waxay u garanayaan inuu nebi yahay siday ubadkooda u yaqaaniina u garanayaan bay nebigii eh, kitaabkoodu sii sheegay inuu ilaahay soo saari doono inuu kii yahay ay u garanayaan oo sifadiisii ku garanayaan ducadiisiina saasay u raadinayaan marka nebiga agtiisa intay yimaadaan oo ka hindhisaan bay odhan jireen alxamdu iyagoo raadinaya yarxamuka allah inuu ku yidhahdo markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam raxmad uguma ducayn jirin wuxuu ugu ducayn jiray hanuun wuxuu odhan jiray yahdiikum allahu wayuslixu baalakum ya ilaahay ha idin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaalkiinana ilaahay ha hagaajiyo arrinkiinna ilaahay hagaajiyo xaalkooda in la hagaajiyo waxaa soo gelaysa diin ahaan in loo hagaajiyo islaaxulbaal xagga diin ahaan in markaa loo hagaajiyo oo diintii saxda ahayd la waafajiyo inay ku camal falaan oo ay markaa waxa weeye hanuunaan yacni saasuu markaa ugu ducayn jiray taasna iyagu ma doonayn waxay doonayeen raxmad in loogu duceeyo waayo raxmaddii waxaa soo gelaya fii aakhiraba ya xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo bukhaari fi aladabi almufrad iyo imaam axmed waxaana laga soo wariyey min xadiisi abi muusa alashcari alimaamu nawowi waa saxiixiyey xadiiska walimaamu alalbani isaguna waa saxiixiyey labaduba waxay dhahan waa saxiix marka waxaa laga qaadanayaa gaalkii inaan loogu ducaynayn raxmadda wakhtiga gaalku u dhinto inaan dembi dhaaf iyo naxariistoona loogu ducayn iyadu waa xaaraana ma bannaanaa maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu aljaxiim gaalkii gaalnimo ku dhintay in loogu duceeyo naxariis ama dembi dhaaf mid bannaan maaha ama intuu nool yahay waa dhici kartaa dee in markaa loo duceeyo sidii nebigii markaa ugu duceeyey allahuma akfir liqawmii fa inahum laa yaclamuun marka macnuhu wuxuu u dhacayaa ilaahu hanuuni haddii markaa waxawa nebi ugu duceeyo cid gaala inuu ilaahay u dembi dhaafo macnuhu wuxuu dhacayaa ilaahu hanuuni marka iyadoo aynay xaaraan ahayn intaanu gaalku gaalnimada ku dhiman in dembidhaaf loogu duceeyo ayaa haddana waxa weeye lama fadilin taase waxaa la fadilay in waxa weeye markaa xaaladdan uu hindhiso loogu duceeyo hidaayada yahdiikum allahu yuslix baalakum sida sunnadu waa saas marka waxaan u jeednaa wakhtiga dee waxa weeye ay xaaraanta noqonayso raxmada iyo makhfirada in loogu duceeyaa waa markuu dhinto laakiin sidan eh, markan uu nool yahay ee uu hindhisaayo hadduu ilaahay u mahadnaqo waxaa loogu ducaynayaa hidaayada loogu ducaynaya iyo xaalkiisa inuu ilaahay hagaajiyo baabka sagaal sagaaliyo toddobaatan adducaau lilmutasawij ducada loo ducaynaayo kii guursaday xadiiska boqoliyo sagaashan baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakuma fii khayr waxaa lagu odhanayaa kii guursaday baaraka allaahu lak ilaahay ha ku barakeeyo adiga wa baaraka calayka korkaagana ilaahay ha barakeeyo wa jamaca baynakumaa fii khayr dhexdiinnana ilaahay ha ku kulmiyo khayr saasuu ugu ducaynaya barakaduna waa maxay waa khayr joogto ah oo fara badan ayaa waxaa la yidhahdaa baraka ya khayr joogtoah oo fara badan baa baraka la yidhahdaa xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ayaa soo wariyey min xadiisi abi hurayra nawowina waa saxiixiyey albaanina waa saxiixiyey marka xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ruuxii guursaday in loo duceeyo oo loogu duceeyo barakadaa loogu duceeyo ayaa laga qaadanaya waxaanu ka kooban yahay saddex qaybood ilaahay ha kuu barakeeyo ha kuu barakeeyo waxa weeye waa zawjada ama gabadha aad guursatay ilaahay ha kuu barakeeya macnuhu dhacaya adiga korkaagana ilaahay ha barakeeyo khayrna ilahay ha idinku kulmiyo marka saddex qaybood baa ducadu ka koobantay xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nebigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam ee saxaabi guursaday baaraka allaahu calayk ilahay korkaaga ha barakeeyo sidaas inuu ugu duceeyey marka waagii hore waxay isticmaali jireen carabtu islaamnimada ka hor ruuxa guursaday inay ugu duceeyaan birrifaa'i waalbaniin macnaheedu waxay tahay iswaafaq baanu idinku ducaynay inaa iswaafaqdaan oo xaaladdiinnu ay hagaagto aan marka waxa weeye iska hor imaad iyo iskhilaaf iyo yani kala haad aanu dhicin birifaa iyo walba nin inamo ayaanu ku dacayn hablaha way necbaayeen gaaladii carbeed waa ka hataari jireen hablaha waxaabay u qabeen dee in musiibo ku soo hoyatay ay tahay ninka inayn u dhalataa ya yatawaara min alqawmi min suu'i maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab yani waxa weeye ninka inani u dhalato wuxuu noqon jiray madluun mid dhibaataysan oo murugaysan buu noqon jiray oo wejigiisu maalintaa dugul yahay si musiiba ku dhacday waa ka dhuuman jiray ragga waxa loogu bushaareeyey xumaantay xun tahay daraaddeed ayuu dhuuman jiray markaasu wuxuu isku qaban jiray maciidduu ku duugaayoo ku aasaa bise dulli buu ku haystaa ya waxay ahayd marka aqoon dare sida markaa inamadu nicmo ilaahay u yihiin ba habluhuna nicmo ilaahay u yihiin waa nicma cadiima waa nicmo weyn mid nafci badanna ilaahay baa og marka hablihii waa dhibsan jireen waa ka xanaaqi jireen saas aawood iyagoo nool ayay aasi jireen mid walibana wuxuu doonayaa gabadh inuu guursado ayuu doonayaa oo uu helo gabadhuu guursado haddana marka waxayn hablihii baa la xabaalnoololinayaa oo nolosha lagu aasaya waa jahli aqoon daro yani saas weeye marka waxay ku ducayn jireen inamo iyo iswaafaq soomaalida lafteedu waxay odhan jireen wiil icaano wiil icaano ya waa isku mid miya <laughs> marka inamadii baa lagu ducaynayaa mid nafci badanna ilaah baa og saas aawadeed sida saxdii waxay tahay barakada in lagu duceeyo barakada in lagu duceeyo ayaa markaa saxdu ay tahay in wiil icaana lagu duceeyo ma aha birifaa'i walbaniin in la yidhahdo ma aha waa in la baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr waa insaa la yidhahdaa qise aan maqlay oan wakhtiyada qaarkoodna sheegay waxaa laigu yidhi oday baa waxa u dhashay inama badan toban inan buu dhalaalayay markaasaa ilmihii koob iyo tobnaad baa wuxuu noqday inan inantii baa weynaato waa kortay inamadii bay ka waxtar badatay baa layidhi isaga yacni uga waxtar badatay dabeedna wuxuu yidhi ba la mar baan goblami gaadho heblaayana ay ina noqon gaadhay ya iska nugta baabka siddeetanaad ducaau lmutasawiji wa shiraa'i daabba ka guursaday ducadiisa uu isagu ku ducaynaayo iyo wa shiraa'i daaba iyo in markaa neef la iibsado ducadeeda xadiidka boqol iyo koob iyo sagaashan idaa tasawaja axadukum imra'atan hadduu guursado midkiin gabadh uu guursado aw ishtaraa khaadiman ama uu iibsado khaadiman mid u shaqeeya uu iibsado falyaqul ha yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa khayrahaa khayrkeedaan ku weydiisanayaa gabadhan eh, khayrkeeda ama eh, shaygan aan iibsaday khayrkeedaan ku weydiisanaya wa khayra maa jabaltaha calayh iyo khayrka waxaad ku abuurtay baan ku weydiisanaya jabaltaha bimacnaa khalaqtaha aad ku abuurtaa loo jeedaa wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min sharrihaa sharkeeda ayaan kaa magan galay wa sharri maa jabaltaha calayhi iyo waxaad ku abuurtay sharkeeda ayaan kaa magan galay waida ishtaraa baciiran markuu iibsado tulud baciir hadda waxaa caan ah in awrka la yidhaahdo laakiin luqadii carbeeda asalka ahayd waagii hore waxaa loo isticmaali jiray waagii hore waxaa loo isticmaali jiray curfigan waa soo dariyey hadda loo isticmaalayo awrkee luqadii carbeeda asalka ahayd waxaa loo isticmaali jiray tulud baa loo isticmaali jiray ama ha noqoto awr ha noqoto ama hal ha noqoto lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee baciir baa la yidhahdaa waa tulud geela falyaakhud ha qabto bidirwati sanaamihi kuruskiisa baarka ugu sarreeya dirwadu waa halka ugu sarraysa kuruska ya timaha yare saa uga taagan sanaamkuna waa kuruskii kuruskiisa halka ugu sarraysa ha qabto walyaqul ha yidhaahdo mila dalika sidaasoo kale ha yidhaahdo ilahu khayrkeedaan ku weydiisanaya khayrkaad ku abuurtay sharkeedaan kaa magangelaya gelaya iyo sharkaad ku abuurtay ziyaado xadiiska ku soo aroortay waxay sheegaysaa walyadcu bilbaraka barakana ha ku duceeyo baraka ha ku duceeyo marka lafdiga inoo qoray waa lafdiga abu daawuudka weeye sida abu daawuud soo wariyey ama ibnu maaja wuxuu soo wariyey ida ishtara axadukum aljaariyata falyaqul allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha calayhi wa bika min shariha wa maa jabaltaha calayhi waliyadcu bilbaraka dabeedna baciirka isagana la sheegay dabeedna isagana waxaa ku jirtay saasoo kale ha yidhaahdo waliyadcu bilbaraka barakana ha ku duceeyo ha yidhaahdo ilaahu barakee oo gabadhuu guursaday baraku ugu ducaynaya neefkuu iibsadayna baraku ugu ducaynaya waliyadcu bilbaraka ziyaadadaasi waxa wey muhim sheikhu ma qorin lakin waa ziyaada muhima inuu barakada ku ducaynaayo oo raacinayo markuu intaa ku ducaysto dabadeed inuu yidhahdo ilahu barakee xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo xaakim ayaa soo wariyey xaakim waa saxiixinaya wuxu odhanaya waa saxiix nawowi waa saxiixinaya fi ladkaar xaafid alciraaqi isaguna waa saxiixinaya takhriijka ixyaaga sheekh albani waa taxsiininaya sanadkiisa wuxu odhanaya waa xasan waay sanadkiisa waxaa ku jira ibnu cajlaan ibnu cajlaanna xadiiska uu soo wariyo haddaan mukhaalafo ku sugnayn waa la taxsiiniyaa sida muqararka ku ah cilmu musalax alxadiis marka waxaa laga qaadanaya ninku markuu gabadh guursado inuu marka waxa weeye khayrkeeda ilaahay ka baryaayo sharkeedana ka magangeliyo ashyaada qaarkood shar baa dee lagu abuuray shar bay leeyihiin marka waxa weeye marka ugu horraysa ilahay wuxuu ka baryayaa khayrkeeda iyo khayrka lagu abuuray wuxuuna ilaahay ka magangelayaa sharkeeda iyo sharka lagu abuuray weliba waxaa soo aroortay inuu qabto halkaa fooddeeda marka uu ku ducaynaayo fooddeedaasuu qabanaya dabeedna ducadaas ayuu akhrinaya marka wixii sharci ay leedahay in laga dabaalo ayaa marka waxa weeye la rajaynaya yacni saasay u badan tahay haddii duca saadiqa duca dhab ah uu niyada soo xaadirinayo ilahay u tadarucayo saa ku baryo inuu ilahay sharkeeda ka haynayo khayrkeedana siinayo daabadiina waa saas leeg waayo daabadii waxaa laga yaabaa dee dhibaatooyin ila leedahay rakuubbaa buu iibsaday ama faras buu iibsaday ama wax la mida dee waxaa laga yaabaa qaarkood markaa inay dee daabaddaa kuba halaagsamaan marka dee inuu khayrkeeda ilahay ka baryo sharkeedana ka magan galo waa muhim halkanoo keliyana maaha meelo badan bay ku soo aroortay xataa marada la gashanayo marada lafteeda duca sidan oo kalea soo arurtay ya dabayshii soo dhacaysay duca sidan oo kalea soo aroortay hadda maaragta marka calaa haada hadda aalaadkan e, cusub ee soo dariyey ee gawaadhida marka waxa weeye uu iibsado yani inuu sidan oo kale ku ducaystaa lahu wajhun yani weji bay leedahay waa marka barakada inuu ku duceeyaa wuxuu ilaahay barakeeyuunbaa barakaysane waa arrin marka waxa fiican weeye arrin fiican weeye saxaabada qaarkood iyaga waxaa laga sheegay koox saxaabada ka mid a ah inay yidhaahdeen gabadh markaad guursato ee habeenkaa ugu horraysa waxaad samaynaysaa laba ragcadood oo sunnaa baad tukanaysa labadaa ragcadood sunnada markaad tukato dabadeed baad ducada ku ducaynaysa sidaana jamac saxaabada ka mida ah laga soo wariyey baabka koob iyo siddeetan adducaa'u qabla ityaani azawja ducada lagu ducaynayo intaan gabadha haweenayda ee ninku qabo aanu u tegin ooridiisa ama sawjadiisa intaanu u tegin ka hor ducada uu ku ducaysanayo oo galmada ka hor inuu markaa ducadan ku duceeyo ayaa sunno ah xadiiska bismillaahi wuxuu odhanayaa hadduu doonaayo ninku inuu u tago sawjadiisa ama ooridiisa wuxuu odhanayaa bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ama magaca ilaahay baan ku galmoonayaa waan galmada ku samaynaya anuu magaca ilaahay ka barakaysanaya allaahumma ilaahayow jannibna shaytaana naga fogee shaytaankoo naga dheeree wayaanu noo soo dhowaanin wajannib ashaytaana maa razaqtana ilaahay ow shaydaankana ka foge oo ka dheere maa rasaqtanaa ay aladii rasaqtanaahu kaad nagu arsaaqday ilaahay ow ka foge oo ka dheere oo waxaad nagu arsaaqdayna shaydaanku yaanu waxba yeelin oo u soo dhowaan xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim waana min xadiisi cabdillahi bni cabbaas nebiguna wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ninka xaaskiisa u galmoonaya ee sidaas ku bilaaba fainahu in yuqadar baynahumaa waladun fii dalika lam yadurahu shaytaanun abada haddii ilma loo qadaro inuu ilmo calool galo shaytaan weligii waxba ma yeelo riwaayo kale waxay kordhinaysaa walam yusallat calayhi shaytaankana laguma sallido shaytaankana laguma sallido xadiidkan waxaa laga qaadanayaa aadaabta ay leedahay galmadu leedahay oo marka galmadii xalaasha ahayd la samaynayo waa in magaca ilaahay lagu bilaabaa intaan ficilka la qaban ka hor oo bismillaahi la yidhaahdaa waxba bisimka intaa la dhaafin maayo waayo intaasaa deliilku sheegay oo bismillaahi araxmaani araxiim lama odhanayo raxmaan iyo raxiim laguma darayo waa itibaaco inta deliilku sheegay bes waa in lagu kaaftoomaa ducadaana waa la raacinayaa allaahumma jannibna ashaytaana wajannib ashaytaana maa rasaqtana ilaahay baa la tuugayaa la baryayaa oo la weydiisanayaa shaydaankii malcuunka ahaa inuu ilaahay ka fogeeyo camalka ay samaynayaan waxaa lagu arsaaqana inuu shaydaanka ilaahay ka dheereeyo haddii saasi ay dhacdo shaydaanku waxba yeeli maayo ilma haddii loo qadaro habeenkaas inuu calool galo shaydaan ma duraynayo waxba yeeli maayo abadan lam yadurahu shaydaanu abadan ilmahaasi ma noqonayo ilmo shaytaanku suuxiyo oo dhacdhaca ama jidhkiisa uu dureeyo oo dhibaato weyn gaadhsiiyo ma noqonayo marka cisma ayay u noqonaysaa dhibta shaytaanka ka dhowraysa inuu jidhkiisa dhibaateeyo ama dureeyo ama maskaxdiisa waxyeelo ama wax la mida xaggii jidhkiisa inaanu waxba gaadhsiinayn garanayn oo xadiiska ayaa sheegaya ka warran xagga diin ahaanta inaanu dhibin ma ka imanaysaa culammada wax qaba inay caam tahay oo odhanaya shaydaanku wax allo wuxuu yeelayaa ma jirto xagga jidh ahaan iyo xagga diin ahaan xataa waswaso ma waswaasinayo macsiye iyo dembi mid yar iyo mid weyn toonna ku ridi maayo culammada wax saa qabaa ma jiraan waayo waxaa ka dhalanaysa markaa inuu macsuum yahay dee cismadana waxaa la gaara nebiyada ciddii aan nebiyada ahayn dee waa ka suuragal dembi inuu ka dhaco waa ka suuragal cid aan nebi ahayn in dembi ka dhacaa waa ka suuragal marka culammada cid saa u camimtayoo ilaa waswasada gaadhsiisay shaytaanku uma waswaasinayo ma jiraan inkastoo culammada qaarkood xagga cismada ay kaga jawaabeen oo yidhahdeen cismadu waxay u qaybsantaa mid waajiba iyo mid jaa'isa marka ta nebiyada u sugani waa tii waajibka ahayd ee mid jaa'isi cid kale inay u dhacdo mid bannaan oo jaa'is ah inay cid kale u dhacdaa dee mustaxiil maaha waayah sheekha daawuudi la yidhaahdaa ee shuraaxda ka mida axaadiista sharaxday wuxuu yidhi xagga diin ahaan lafteeda waxaa soo gelaysaa inaanu gaalnimo ku ridin oo aanu gaalnimo ku fitnayn macaasidii buu ka saaray isagu macaasida ma soo gelinayo cismaa ka dhalanaysa buu yidhi hdi la yaha macaasi ku dhici maayo fitno gaalnimo ah inaanu ku ridin xadiiskan markaa ka qaadanayaa buuri qowlkiisuna waa wajiih waxay ku tusinaysaa barakada ducadani leedahay iyo dikrigani barako weyn inay leedahay baa laga qaadanayaa markuu qofku odhanayana waa inuu u yidhaahdaa imtihaal uu amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam fulinaayo iyo ictiqaad uu ictiqaadsan yahay waxa uu nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam waa inuu u yidhaahdaa haddii saasi ay dhacdo ilma haddii habeenkaa loo qoray oo loo qadaray inuu calool galo ilmo dhowrsoon buu noqonayaa oo aan dhibaato shayddaanku gaadhsiin badankiisa gaalnimona aanu ku ridin wallaahu aclam baabka labiyo siddeetanaad ducaa'u alghadab cadhada ducadeeda boqoliyo saddexiyo sagaashan xadiiska boqol iyo saddexiyo sagaashan ruuxu markuu cadhoodo wuxuu odhanayaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim oo shaytaanku iska naaraya acuudu waa magan galay billaahi ilaahay baan magan galay oo ilaahay baan qabsaday min ashaytaani alrajiim shaytaanka la fogeeyey alrajiim bimacnaa almarjuum la fogeeye naxariista ilaahay laga fogeeyey ee laga caydhiyey shaytaankaa sharkiisaan ka magan galay allah baan ku eertay isagaan magan galo magantiisa ahay sharka shaydaanka la fogeeye naxariista ilaahay laga dheereeyey ayaan ilaahay ka magan galay oo ilaahay kaga eertay inuu ilaahay iga badbaadiyo sharkiisa xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waa min xadiisi sulaymaana ibni surad xadiiskuna qisuu lahaa waxaa dhacday nin baa cadhooday saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida markaasuu aad u cadhooday markaasaa xididada waaweyne ku yaalla hunguriga dhinaciisabaa aad u kacay cadhada daraaddeed waana isbeddeley yacni muuqaalkiisi markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan garanayaa kelmad hadduu odhan lahaa waxa uu helayee dareemaya ay ka tegi lahaayeen markaasaa nebiga lagu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waa maxay kelmaddaasi nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxa weeye acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim waa shaytaan iska naarka nin baa tegey ninkii u tegey dabeedna wuxuu yidhi war waxaad tidhaahdaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim aduu ninkii markii aad buu cadhaysnaa hadalkii ma odhan waxaad ii aragtaa inaan waalanahay buu ku yidhi waxaynu uga jeednaa calaa kulli xaal xadiisku qisada noocaasu lahaa cadhadu way daran tahay shar badan baana ka dhasha nin baa nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa rasuula allaahi awsinii rasuulkii ilaahay ow ii dardaaran qaala laa taqdab wuxuu ku yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam ha cadhoonin faraddada miraaran faqaala laa taqdab dhowr goor buu ku celiyo mar walba uu yidhi ii dardaaran markaasuu nebigu wuxuu u jawaabayay ha cadhoonin riwaaya waxay sheegaysaa inuu yidhi markii dambaan waxaan u fiirsaday isla ninkiiba mise waa mid kale taa ma hubo markii dambaan ka fakeray buu yidhi oh, waxaan ogaaday buu idhi cadhadu shar oo dhan inay kulansato yacni qofka waxyaalaha ku abuuran waxaa ka mid ah quwa ghadabiya iyo quwa shahwaaniya alquwa alghadabiya quwada ghadabiga ah sharar fara badan baa ka dhashaa oo dilku ka mid yahay dilkii xaqdarrada ahaa wuxuu ka imanayaa alquwa alghadabiyu ka imanaya cadhadii baa sababaysa waalidin waalidinkaarnimay sababaysaa cadhadii ay sababi kartaa waxay sababi kartaa dil bay sababi kartaa waxay sababi kartaa reere inay burburaan bay sababi kartaa waxay sababi kartaa fasaado badan bay sababi kartaa saas aawadeed ruuxu cadhada waa inuu iska ilaaliyaa haddii la yidhaahdo cadhadu waa shay inficaal ah oo ficil ma ahee waa saamow ruuxa ku imanaya waan ikhtiyaar ku dhacayn isagaan is lahayn cadhood ayuu cadhoonayaa marka shay aan ficilba ahaynoo inficaal ah saamow ku imanaya see looga reebayaa waa su'aal jawaabteedu waxay tahay ficilba yaynay ahaanoo ikhtiyaar yaynay ku dhicine waxaa macnuhu u dhacayaa sababta keensanaysa marka hore ka fogow oo ka dheerow mar labaadka hadday kugu timaado iskaantarool oo isxukun oo wax cadhadu ku farayso ha fulin cadhadu waxay kuleedahay sidan yeel sidan yeel sidan yeel khilaafo diid ha fulinin waxay ku farayso ha fulinin waxay ku farayso ha fulinin inaad iskaantarooshana ku dadaal oo cadhada iska bi'iso oo dulqaadka aad marka waxa weeye isbarto la timaado taxallum inama alxilmu bitaxallum dulqaadku wuxuu ku yimaadaa yacni dulqaad iska doondoon buu ku yimaadaa in dulqaadkii la raadiyo layska yska doondoono marka dambe siduu qofku isaga raadinayo o isleeyahay dulqaadka isbar dabeecay u noqonaysaa marka dambe dulqaadku markuu ruuxu cadhoodo dhowr qodob waa ynu sameeyaa kow waynu ynu shaytaanka iska naalaa laba waa inuu xaaladiisa bedelaa oo xadiis waxaa ku soo aroortay culamada qaarkood ay saxiixiyeen hadduu ruuxu markaa taagan yahay markuu cadhoodo hadduu taagan yahay ha fadhiisto hadduu fadhiyana ha jiifsado xaaladda uu ku sugan yahay xaalad marka waxaa weeye deganaanshaha iyo xasilloonnida uga dhow waa inuu isu beddelaa waa inuu isu beddelaa mar saddexaadka waxaa kaloo soo aroortay inuu weysaysto oo xadiis baa nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi cadhadu waa yani shaytaan yani ayaa yani waxaweyan hurinaya oo sababaya shaytaankana dab baa laga abuuray saas aawadeed waxaa ku bakhtiisaan biyaha ku bakhtiya oo weysaysta xadiiskaana xaafid alciraaqi ayaa yidhi sanadkiisu waa jayid marka xaggaana weysadana waa inuu la yimaadaa mar afraadka waa inuu ogaadaa ruuxa cadhadiisa qarsada oo sidaa ku dulqaato ku liqaa sawaab weyn in loo ballan qaaday oo siduu sawaabkaa iyo ajarkaa u heli lahaa waa inuu isku dayaa inuu la yimaado xadiis baa wuxuu sheegayaa ruuxa cadhadii qarsado oo liqa isagoo awoodi karaya cadhadiisaa inuu fuliyo kari karaya ilaahay maalinta qiyaame wuxuu uga dhawaaqa calaa ru'uusi khalaa'iq khalaa'iqdoo dhan buu dhexdooda uga yeedhaa khalaa'iqdoo dhan korkooda ayuu uga yeedhaa markaasuu ilaahay wuxuu markaa dooransiiyaa xuuralciinta cid alla ciduu doonuu dooransiiyaa oo doorgeliyaa xadiis macnihiisu caynkaa yahay baa jiray kasaahu xulal aljanna weliba waa ku jirtaan filaya wuxuu u xidhaa isku joogyada jannaduu u xidhaa waxaanuu dooransiiyaa xuuralciinta cid alla ciduu doonoo ka mida ayuu dooransiiyaa doorgeliyaa baabka saddex iyo siddeetan ducaa'u man ra'a mubtala wuxuu u baab yahay ka ruux la imtixaanay arkaa ducada uu ku ducaysanayo ducaau man kii ducadiisa ra'a arkay mubtalan mid la imtixaanay arkay ducadu ku ducaysanayo ayaa halkana lagu sheegayaa oo ku sugan xadiiska boqol iyo afar iyo sagaashan alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaaka bihi wafadalanii calaa kaiiri miman khalaqa tafdiila nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh ruuxa arka ruux la imtixaanay oo dhibaata ku dhacday ibtilaaga waxaa loo jeedaa ruux dhibaataysan oo dhibban ruuxa arkay ruux dhibban oo yidhaahda alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaaka bih mahadii waxay u sugnaatay oo mahadoo dhan mutaystay alladii kii caafaanii iga alladii kii caafaanii iga bogsiiyey oo iga ilaaliyey oo iga dhowray mima ibtalaaka bihi wuxuu kugu imtixaanay yani musiibada iyo dhibaatada ilaahay kugu imtixaanay ilaah iga badbaadiyey ayaa mahadoo dhammi u sugnaatay oo mahadda u xaq leh oo mutaystay wa fadalanii igana fadiloo iga korraysiiyey calaa kaiirin minman khalaqa in fara badanoo cidduu abuuray ka mid a tafdiilan koraysiin iga koraysiiy koraysiiyoo iga fadilay aniga ifadilay oo khalqi badan iga koraysiiyey oo mid ka koreeya iga yeelay ilaahaasaa mahadi u sugnaatay sidaa hadduu yidhaahdo ilaahay arrinkaa waa ka badbaadiyaa oo kuma imtixaano xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi ayaa soo wariyey waana min xadiisi abi hurayra sheekh albaanina wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa xasan ariiqyo kalena waa leeyahay waxaa laga soo wariyey saxaabo kalena waa laga soo wariyey marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa ruuxa ruux dhibban arka dhibaatadaa waxaa soo gelaya xagga marka waxaw jidhkiisu inuu dhibaataysan yahay in caafimaad darra hayso ama xanuunsanayo in markaa ubad aanu haysan uu yahay marka madhalays in waxaweye ubadku ka xumaadeen in waxaweeye dhibaatooyin kale ku dhaceen in faqri aada u darane hayo oo marka waxawa yani markaa mudqica in waxa weeye marka xagga diin ahaan ruux ka dhiban inuu yahay oo ama fisqi ama macaasi ama ilxaad ama gaalnimo ama marka bidco uu ku jiro oo ruux uu yahay ruux marka waxa weeye eh, gaaloobey ama uu yahay ruux marka faasiq oo fisqiga iyo xumaanta wuxuu doono miisanaya ama uu yahay ruux bidcoole ah oo shubahaadkii marka bidcada lagu imtixaanay noocuu doonaba ha noqotee dhibaatadu geestay doontaba ha noqotee marka ruuxaasi uu arko ruuxaa dhibaataysan inuu ilaahay u mahad naqo oo ilaahayna ammaano ayaa markaa waxa weeye mashruuca oo ilaahay ku mahadiyo nicmada uu siiyey oo ah markaa dhibaatada inuu ka badbaadiyey taasuu ilahay ugu mahadnaqaya ya ilaahayna ku ammaanaya hadduu caynkaas yadahadduu caynkaas yadaa ruuxaasi yeelo ilaahay dhibaatadaa kuma imtixaanayo beladaa uma keenayo ya sidaa hadduu u yidhaahdo imtisaalan waictiqaadan uu yidhaahdo ilaahay waa ka badbaadinayaayo marnaba waxaa ku dhici maayo waayo maxaynu garanaynaa lain shakartum laaziidannakum haddaa ilaahay u shukri naqdaan dee ilahay waa kordhinaya lain shakartum haddaa shukri naqdaan oo rabbi u shukri naqdaan laaziidannakum ilahay wuxuu ballan qaaday waa idin kordhinaya korarka loo kordhinaya waxaa soo gelaya in nicmadii ay haysteen loo ilaaliyo mid kaloo ka maqanna loogu daro marka musiibada iyo balaayada inuu ka maran yahay mar hadduu rabbi ugu shukriyo ugu mahadnaqay ilaahay beladaa waa ka ilaalinaya xadiidkanna waaba sheegaya caamka ana waaba laga qaadanaya ahlucilmigu waxay yidhahdeen ruuxa markuu hadalkan odhanayo waa inaanu maqashinin ruuxa kale xataa waa inaanu dareemin inuu ducadii akhrinayo waayo taasi qalbi bay ku ridaysaa saas aawadeed wakhti uu ka jeestiye wax lamid mid uu ka gaadhsiinaya mooyaane ruuxu inuu yahay xagga diinta dhibaatadu inay kaga sugan tahay kaas waa la maqashiinaya dana laga geli maayo walaa karaama ya ruuxii bidcoolaha ama faasiq ahaa amaba gaalka ahaa in lagu yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaaka bih wafadalanii calى kaiiri min cibaadihi tafdiila taas waa lagu odhanaya bayna culammadu waana la maqashiinaya lacalahu in yani marka waxa weeye waxay ku tahay nooc tacsiira shucuurkiisii mid waxa weyaan yani dhibaysa weeye waa laga yaabaa marka waxa inuu aad u fekero oo dabeedna waxaan iska daayo wafadalanii calى kaiiri miman khalaqa tafdiila yani saasuu odhanaya alxamdu lilahi aladii caafaanii mima btalaka bih wafadalanii calى kaiiri miman khalaqa tafdiila saasuu odhanayaa waa maqashiinaya ruuxii markaa ama gaalka ahaa ama mulxidka ahaa mulxidku waa gaale ama faasiqa ahaa ama mubtadica ahaa waa maqashiinayaa mar hadday dhibaatadu xagga diinta tahay laakiin xagga diinta haddaynay ahayn lama maqashiinaya yidhahan culammadu ilaahayna mar walba waa in caafiyada laga baryaa <clears throat> baabka afariyo siddeetanaad maa yuqaalu fi lmajlis waxaa laga odhanayo waxaa lagu odhanayo majliska gudihiisa lagu odhanayo meesha la fadhiyo ee la fadhiisto maxaa lagu odhanaya xadiiska boqol iyo shan iyo sagaashan xadiiska boqol iyo shan iyo sagaashan can ibni cumara qaala kaana yucaddu wuxuu yidhi kaana yucaddu wuxuu ahaa mid loo tiriyo <clears throat> kaana yucaddu wuxuu ahaa mid loo tiriyo lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay fi lmajlis alwaaxidi fadhiga keliya ee uu meel fadhiyo waxaa loo tirin jiray miatu mara boqol goor baa loo tirin jiray inuu ducadan odhan jiray min qabli an yaquuma intaanu kicin ka hor hadda waa hal majliso uu fadhiisto ayaa boqol goor laga tirin jiray inuu sidaa yidhi rabbi اغfir lii wtub calaya inaka anta atawaabu اlghafuur inaka anta atawaabu اlghafuur rabbi ay yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dembi dhaaf <clears throat> rabbi rabbigayow ikfir lii ii dembi dhaaf watub calaya iga toobad aqbal inaka anta atawaabu اlghafuur waxaa tahay ka toobad aqbalka badan ee dembi dhaafka badan baa tahaye igana toobad aqbal dembigana iga dhaaf oo ii xilqari weliba oo iina xilqari ghufraanka waxaa soo gelaya in dembigii la dhaafo marlabaadkana ruuxii la asturo waayo mikfar koofiyadda birta ah baa layahay madaxa la gashado madaxay qarinaysa marka khafrigu waa satrigii cafiga weeyi in dembigiina la dhaafo loona xilqariyo oo la asturo marka rabi kfir lii rabbiga ii dambi dhaaf tub calaya iga toobad aqbal inaka anta atawaab alghafuur wa tahay ka toobad aqbalka badan ee toobada marka hore albaabkeeda furay mar labaadka sharciyeeyey mar saddexaadka aqbalaya ayaa tahay addoonka marka tawaab la yidhaahdo waxaa loo jeedaa wuu toobadkeen badan yahay ya ina allaha yuxibu atawaabiin attawaabiin waxaa loo jeedaa waa kuwa toobadkeenka badan marka tawaab marka addoonka la yidhaahdo waa toobadkeen badan yihin allah marka attawaab lagu magacaabayana waxaa loo jeedaa waa toobad aqbal badan yahay ya marka aqbalaadda uu toobadda aqbalayana waxaa ka horaysa marka hore albaabkii toobadda inuu furay toobadda sharciyeeyey mar labaadka toobadda waafajinaya addoonka oo addoonku ma toobad keeni karo haddaan ilaahay toobadda waafajin waatay culamada qaarkood yidhahdeen towbadda addoonku toobad keenaya waxay u baahan tahay laba towbadoodoo xagga ilaahay ka ahaatay toobadkeenkiisa toobad ka horaysa iyo toobad ka dambaysa aayaddu maxay ahay suuratu suuratu tawba uma taaba calayhim liyatuubuu mise wa taabay ahayd aayadda soo qabo uma miya mise umadan ka shakisanay waa uma un soma uma taaba calayhim ka toobad aqbalay bimacnaa towbaddii buu waafajiyey si ay u toobad keenaan si ay u toobad keenaan marka waxaa weeye markii hore albaabkii toobadda waa furay oo waa sharciyeye toobadda mar labaadka addoonka toobad keenaya ilaahay baa toobadda waafajinaya yuwafiquhu litawba mar saddexaadka toobaddu ka aqbalaya waa ashyaa sharciyaynta towbadda waafajinta towbadda aqbalaadda towbadda sidaas aawoodee allah waa atawaab xadiidka waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja iyo xaakim waana min xadiisi cabdulaahi bni cumar waana saxiix sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiid kalaa jira oo sheegaya in nebigu calayhi asalaatu wasalaam maalintii inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisan jiray miata mara boqol goor xadiiska xasri laga qaadan maayo oo koobisi kuma jirto marka hore culamada usuulku waxay isweydiiyaan cadadku mafhuum ma leeyahay mise ma laha culammada usuulka qaarkood waxay qabaan cadadku mafhuumba ma leh oo maalan in tiro la sheegaa diidi mayso wax ka badan inay dhaceen taasina eh, waxyaalo badan baa soo arooray oo iminka waxa weeye maalintii inuu boqol goor ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray ka badan inaanu dembi dhaaf weydiisan jirin ma sheegayso oo in ka badan ma diideyso daliilkana waaba kan sheegaya majlis keliya ayuu intaas ka odhan jiray boqol laga tirin jiray waxaa kaloo soo arooray yani kabaa'irta isagoo tiro sheegaya haddana qaar kaloo ka baxsani jiraan yani sabcatun yudilhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa dilu waxaa soo arooray toddoba kale iyo toddoba kale yani ilaa koob iyo labaatan baa asaxay oo mid walba ay tahay sabab keensanaysa harka carshiga ilaahay in lagu harhsado ashyaa badan oo kalea soo arooreen marka culamada qaar waxay qabaan cadadku mafhuum ma leho tiro in la sheegaa diidi mayso ka badan inay jirtay diidi mayso cadadku mafhuum mukhaalafo lagama qaato daa'ifada culammada ee odhanaysaa may cadadku mafhuum waa leeyahay waxay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa wixii soo arooray saasoo kale ah in ziyaado markii dambe timid tahay ee markii xadiidkaa la sheegayey qadarku intaasuu ahaa harhka carshiga ilaahay inta la hadhiyo ee nebiga loo sheegay markii hore toddobay ahaayeen mar dambaa loogu daray oo loogu ziyaadiyey ashyaada kale wahaakada waxaa laga qaadanayaa in markaa ducadan la badsado rabbi kfir lii watub calaya inaka anta atawaabu alghafuur iyadoo nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam uu macsuum yahay oo ilaahay dhowray mar labaadkana waxaa ka dhacaya khata'yada yani markaa naadirka ah ka dhacayana wixii horreeyey iyo wixii dambeeyey laga dhaafay ayuu haddana istikfaarka iyo tawbada farabadsanaya innagoo dembiyadeennu fara badan yihiin oo kabaa'ir iyo sakhaa'irba gelaya ya waa yna weliba inoo tirsanayn inaynu farabadsanna badsanna waa cala sabiili awlaa walaxra in aad iyo aad u badsannaa waa mid marka aad u habboon baabka shan iyo siddeetan kafaaratu lmajlis fadhiga la fadhiisto kafaaradiis haddii mowdic la fadhiisto kafaara gud waa in lala yimaadaa nebigu wuxuu sharciyeyey calayhi salaatu wasalaam marka ruuxu meel fadhiisto meeshaasna uu marka waxa weye dhacdhac iyo laqwi iyo wax la mida kula yimaado inuu sidan yidhaahdo markuu kacayo ku khatimo subxaanaka allaahumma wabixamdik subxaanak ilaahu adaa xumaan ka nasahanoo xumaan ka dheer allaahumma ilaahayow wabixamdik ay wasabaxtuka bixamdik waana ku nasahayaa xumaan baan kaa dheeraynaya bimacnaa kugu ammaanaya inaad ka dheer tahay bixamdika ay mulaabisan xaalan ku dheehaayo ama multabisan xaalan ku dheehanayo bixamdika mahadnaqa aan ku mahadnaqaayo aan ku dheehaayo ama aan ku ladhaayo yani tasbiixdii iyo taxmiiddaan isku ladhayaa inaan kuu tasbiixsado iyo inaan ku xamdi noqo oo ku mahad naqo baan labada isku lamaanaynaya ashhadu an laa ilaaha ilaa ant ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadsanahay oo caddaynayaa rumaysanahay an laa ilaaha ilaa ant ay annahu shaniye antaasi waa mukhafafa min ahaqiila laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa inaanu xaq ahayn adiga mooyaane adigoo qura ayaa ilaahayow in la caabudaa ay xaq tahay cid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro astakfiruka waa ku dembidhaaf weydiisanaya wa atuubu ilayka waa kuu toobad keenaya xadiiskan waxaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed baa soo wariyey waana min xadiisi abi hurayra xadiiskan mid la midana laga soo wariyey saxaabo kalena waa laga soo wariyey saxaabo kalena waa laga soo wariyey oo ay ka mid yihiin abu uu ka mid yahay caaisha ay ka mid tahay adigu calaa kulli xaal jamc saxaabada ka mida ah laga soo wariyey xadiiskan marka wuxuu leeyahay eh, axaadiis mutacadida ku soo aroortay ibnu kasiirku axaadiistaa wuxuu ku ishaaraa aakhirka suurat duur ayuu wax ka mida ku soo arooriyaa duruqda ay leeyihiinna ku tilmaamaa ahlucilmiga qaarkood juz axaadiista ay ku ururinayaan bay u gaar yeeleen haddaba wakhtiga la odhanayaa ma marka meesha laqwiga iyo dhacdhacu ku bato unbaa la odhanayaa mise haddii khayrun lagu hayayna waa la odhanayaa jawaabtu waxay tahay mar walba waa la odhanaya waxa mashruuca haddii meesha markaa qalad iyo laqwi iyo deelqaaf iyo waxyaalo kale ay ku dhacdhaceen iyo haddii markaa waxa weeye majlis khayr uu ahaa mid walba in lagu khatimayo ayaa marka waxa weeyaan mashruuc ah oo sunno ah waxaana sheegaya xadiiska caaisha ee uu hoosta markaa sheikhu inoogu qorayo waqad can caaishata radia allahu canha qaalat ma jalasa rasuul lahi sala allahu aleyh waslm majlisa walaa talaa qur'aana walaa sallaa salaata ila khatama dalika bikalimaat nebigu calayhi salaatu wasalaam meel ma fadhiisan qur'aanna ma akhrin salaadna ma tukan inuu ku khatimo kelmadahan mooyaane kelmadahan mooyaane subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ileyk marka majliska khayrka laftiisa in lagu khatimayo ayuu tilmaamaya nasaai wuxuu ku wariyey fii camal yowm waleyla imaam axmedna musnadku ku wariyey wuxuu sheekhu sheegayaa mualifku sheikha taxqiijiyey kitaabka camal yom waleyla ee faaruq xamaada la yidhaahdo inuu saxiixinayo xadiika xadiiska caaisha xadiis kale waxaa ku soo arooray haddii majliskaasi uu ahaa majlis khayr waxay u noqonaysaa waxa weeye yani waxa weeye sidii waxa weye shaabadoo kale u noqonaysa markaasaan laga jebinayn ya ay sidaa u ahaanayso haddii waxa weeye markaa majlis laqwi iyo waxyaala maala yacni ay ku dhecdheceen hadday tahayna waxa weeye kafaaray u noqonaysa waa ka masaxaysa haddii markaa meeshu ay tahay meel waxa weye dhacdhac iyo laqwi iyo waxaas ay ku dhaceenna way ka masaxaysa waa ka baabi'inaysa haddii kalena waxay u noqonaysaa kalkhatam ama kataabac waayahay xadiidka lix iyo siddeetan adducaau liman qaala hafara allahu lak ducada loo ducaynaayo kii kugu yidhaahda ilaahay ha ku dembi dhaafo inaad u ducayso maxaad ugu ducayn adiguna adiguna maxaad ugu ducaynaysa u jawaabaysa xadiiska boqol iyo toddobiyo sagaashan walak afar allahu lak markuu kugu yidhaahdo ilahay ku dembi dhaafo waxaad odhanaysaa walak adigana ilahay kuu dhaafo waa caf lagu cafayo weeyi saxaabiga la yidhahdo cabdullaahi ibnu sarjis ayaa wuxuu yihi nebiga calayhi salaau wasalaam ayaa aan ku idhi afar allaahu laka ya rasuul allah ilahay ha kuu dembi dhaafo rasuulka ilaahayow markaasaa nebigu igu yidhi sala allahu aleyh wasalam walak yani adigana ha kuu dhaafo waawgani waa wawlcaf afar allahu laka sooma odhan walaka markuu ku daray waxay macnuhu noqonaysaa ay wakafara lak adigana ku dembi dhaaf markaasaa taabicigii xadiiska ka soo warinaya wuxuu yidhi oo rasuulku miyuu ilaahay dembidhaaf kaaga beriyey markaasuu ha idinkaba waa idinka beryey idinkaba waa idinka beryey markaasuu wuxuu akhrinaya aayaddii suuratu muxamed ya faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidembika walilmuminiina walmuminaat wastakfir lidembika walilmu'miniina walmu'minaat dee ahluliimaanka mar haddaa ka mid tihiin idinka laftiinna wakhtigii nebiga yadaan soo gaadhin oo taabiciin aan noqoteenbe dee muminiinta uu ilaahay dembidhaafka uga baryey ayaa ka mid tihiin muminiinta uu ilaahay dembidhaafka uga baryey ayaa ka mid tihiin ilaa amarka uu ilaahay amray waa fulinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin dee ishkaalka imanaya waxay tahay iimaankii eh, ayaa ishkaalku ka imanaya ciddii iimaan ku dhimatay laa shakka inuu soo gelaayo ducadaa nebiga calayhi asalaatu wassalaam ya laakiin ruuxu intuu nool yahay dee ma oga inuu iimaan ku dhiman doono ya inuu iimaan ku dhiman doono ma oga laakiin cid kastoo iimaan ku dhimatay waxay soo gelaysaa yani istikfaarka nebiga sala allahu aleyh wasalam waa soo gudagelaysa marka ciddii ixsaan kuu samayso ku ducaysa adna waa inaad u ducaysaa adiga laftaadu waa inaad u ducaysaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk